هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkeena dhaxalka ahaa qaybtii radka ahayd radkan waxaan u qaybina laba qaybood mas'alo uu zoojku ama zoojadu ay ku jirto iyo mas'alo aysan ku jirin dadka ka hor waxaan soo dhammaynay aljadwa alikhwa waa fahamteen soomaa jadii ikhwa wax noogu haray ma jirto waa inaad si fiican isu akhrisataa so waxaan xisaab baa dhigan xisaabtan waxay u baahan tahay gacan ku hayn dadan gacanta ku hayno markasta aadan ka shaqaynayn aduu tusaale aadan keensanayn oo rogrogayn oo firfirinayno aadan ka fakerayn way lumaysa boqolkiiba boqol haddaa fahamtay laakiinse xaggaa uga tagto ma joogayso way baaba'aysaa way lumaysa marka waxaa la rabaa in mar kasta muraajaca lagu sameeyo cashir biri ka maalin halka inaad soo istaagto oo casharkii aad akhridaa la rabaa kuma khasbin anugu haddaan hadda dhammeeyo kitaabkaan akhriyo inaan mar labaad hee kusuucimaan ku khasbana waa tacab khasaar haddaan mar labaad ku soo waa tacab lagu khasaaray maxaa dadkii akhrisanaya meeye waa su-aaliis wadiin mudan akhrin lahaa waxagan soo istaagi lahaayo darsiga akhrin lahaa haggee aadayaan marka qof kastoo waxaa la rabaa inaad eh, gashato cidda xaggan soo istaagayso igu xigayso inaad akhriso looga baahan yaha darsiga inaad adigu noqotid cid kale ha wakiilan waa inaad adigu qaadataa booskaaga inaad buuxisaa eh, maanta waxaan dhiganaynaa insha allah radka qaybtiisa labaad waxaan soo dhiganay qaybtii hore ahayd marka uusan wax zawjahee wax axadu zawjayna aysan ku jirin dhaxalkii markaasna saddex xaaladood bay ahayd hal qof inuu joogo meeshii asagaa xoolihii wada qaadanaya raddan wa fardan hal qolo inay joogto isku nooca madaxyadooda la tirinayaa ama faradkooda loo dhisaya wixii soo haran waa loogu darayaa amase inay farabadan yihiin oo fariiqooyin kala duwan ka soo jeedaan markaasna caadi baa loogu qaybinayaa wixii soo harana sahaamtoodaa la tirinaya intay noqota ayaa asul mas'ale hee laga dhigayaa warkaama ku dhacay allahuma salli calaa maanta waxaan qaadanaynaa zawjkii hadduu ku jiro masaladii ka waran intii hadda aan soo marnay wey halayn eh, casharkaihiya nagu horeeyeyna waxbaan ka taataaban zawjku hadduu joogo ama axadu zawjena hadday joogaan waxaan leenahay saddex u qayba asagana saddexee u qayb kow idaa kaana alwaariu waaxidan yariu lmaala kullatan waa noocan waxa weye an yakuuna almawjuudu fi lmas'alati axad الزawjayn inay mid ka mida joogo soo maa wahiya calaa alaati xaalaad saddex midkood wey marka kow an yakuuna maca zawji waariun waaxid hal qof inuu la joogo zawjkii markaa saddex xaalaa la raacaya masalada mahrajka zawjka laga dhisaya tusaale zawjiyo bint soomahayn zawjiyo bint masalada maxaa laga dhisayaa mahraj zawj baa laga dhisaya afar xaggaasaa hal sii wixii soo harana qofkaanaad siinaysaa markaan qaybtaa koowaad aan ku jirnay waxaa jirta mas'alo naga hoos fikatay baa jirtay saasoo ma ahayn su-aashaas waay qaybtaan dhammayno mushkila male haddii zawjkii ama sawjadii ay la joogto hal qof oo wax dhexalaya bes masalada waxaa lagu dhisayaa faradkii zawjka wixii soo harnaya qaadanaya qofkaasaa qaadanaya qaybta waa qaybtii koobaad qaybta waxa weye an yakuuna almawjuudu maca axadi الزawjayni akara min waari laakinahum min jinsin waaxid tanna waa qaybtii labaad oo wuxuu ku yidhi zowjkii waxaa la joogo laba halka badan laakiinse isku layn ah markaasna tusaale waxaa u noqonaya zowjkii waxaa la jooga hee saddex gabdhood tusaale ahaan soo maxaa la samaynaya marka loo xisaabinayo wax saan soo soctaa la samaynaya kow nascalu lmas'alata min mahraji ilfard horta masalada farad masala waxaa uga dhigaynaa faradka hee zawjka zawjka soo ruuc male hadda carruur baa joogtee afartaasaan qaadaynaa halkaas ayaan geynaynaa mas'alihii wakaa horta kadibna maa zawjka wixiisaa la siinayaa kadibna maa baqiya yaqtasimuunahu calaa cadadi ru'uusihim zawjka halkasii maxaa soo haray addexsaddexna waxay u qaybsanayaan madaxyadu way qaybsanayaan tusaalaha ku xiga weeye zawj iyo bintay ibnin zawj iyo bintay zawj maxaa siinaysaa rubuc soomaaan afar ku hal sii maxaa u haray saddex saddex ma qaadan karaan laba qof way ka jaban tahay labo afar ku dhufo sideed laba hal ku dhufo laba saddex ku dhufo lix wataa tusaalaha ugu dambeeya wuxuu ahaa zawjatayniya iyo ii sheega zawjatayni iyo arbaca akhawaat miya oo ahe shaqiiqaada maxaa siinaysaa awjeenka awjada labada islaamood rubuc afar kudhis hal si saddex waataa mas'aladaan rabnay mas'aladii casharkii ugu dambeeyey kan ka horeeyey noogu joogay bay ahayd masalada xoogaa yaro khalada ku jira sifican fiirso afar gabdhood saddex ma qaadan karaan maya halkaas soo dhiga afarta maxaa yeele qolo kale ka jaban tahay afarkeliya kama jabna zawjatayni hal ma qaadan karaan soo kama jirna waa laba ayagun xagankee maxaan ka fiirinaynaa afartii maisku midbaa hal baan ka ma kala weyn yihiin oo midda weyn miyaa tan kale u qaybsamaysa tan weyn baanu qaadanaynaa waxa shaqo iskuma laha soo waa isku dhufanaynaa namar u dhexeeya miyaa jira wifqigoodan qaadanayna warka ku dhacay soomaa hadda afar iyo laba maxaa ka dhici kara waa isu qaybsadan soomaaan tan weyn qaado afarta qaado halkaa ku dhufo afar afar ku dhufo afar halka lixi toban afar hal ku dhufo afar saddex ku dhufo labiyato waxaan khaladna waxay ahayd soojooyinkii baanan xisaabin maxfuudaad baanan samayna afartiiba intaan qaadanay xagee geenne calaa dul agga lafteeda hadda afar baa taa afartan xagaa ka timaadda jus'u sahmi bay ka timi waa fahamtay soomaa ee xaggan kama imaan waaya halkaas markay baashu marayso haddaa la gelayaa meeshii loo baahnaa si fiican isaga aggaa hadda qaadana wuxuu ahaa markii axadu zawjaynka uu raacayo hee hal qolo oo isku nooca soo ma ahayn xaggan bal fiil an yakuuna maca axadi zawjayni akaru min waarid laakinahum jinsaani laakinahum hee jinsaani fa akar meydka hadda waxaa la socda laba wax ka badan isku noocna ma aha qolo kasta waa fariiqyo kala duwan bay ka soo jeedaan waaya markaas tusaalayaa waxaan raacaynaa barnaamijtan soo socota tusaalaha isoo qabta zawjatun aye ummun aye ya akhawayni akhawayn lum marka ugu horaysa horta waxaa hubsanaynaa meesha ina soo harayaan taasaa ugu muhiimsan hubso horta waxaa siinaysaa rubuc hooyadana sudus kuwanna maxaa ku dhisaysaa afar baa rubuca ku jiree saddex sii laba sii afar si isku dar intaa isku dar xoola ma soo haray ah, masalada baaqi baa jira ayib halkaa markay baashu marayso fiir waxaan leenahay naqsimu lilmas'alata qismatan caadiya soo qaybin abo ida dahara anna fi lmas'alati raddan hadday soo muuqato mas'aladda inay rad u baahan tahay rad ma u baahan tahay yah haa u baahan tahay markaas nafsiluhaa mas'alada waxaan u qaybinaynaa ilaa mas'alatayn labaan ka dhigaynaa mas'aladii mas'ale loo yaqaano mas'alatu zawjiya oo zawjkii cadadtunjayga ugu jiro iyo mas'ale la yidhaahda mas'alatu raddi mar haddii meeshu ma garanaysaa ay rid u baahatay dadkuna badan yihiin mas'alo laba ka dhig mas'alo zawjka aa raacinaysa keliya iyo mas'alo inta soo hartay israacayso zawjatun aan dhisanno zawjatun ayada hal mas'alo ka dhig maxaa siinaysaa zawjada rubuc afar uqey afarti xaggaasaa xal albaaqina qoro albaaqi maxaa soo haray saddex intaa ma haysaa masaladan waxaa loo yaqaanaa mas'ala azawjiya maxaa ahdu zawjiyen baa loo dhisayaa warkaa ma ku dhacay mas'ale kalaa dhisayna loo yaqaan mas'alatu raddi oo inta soo hartay aan u dhisayno maxaa soo haray sheeg hooyo iyo akhawayni mas'alada maxaa loo yaqaanaa labadanna masalatu araddi ma dhista kuwanna caad u qaybi hoy waxay leedahay laba wiil baa joogee sudus kuwanna ah, maxaa u saaraysaa lix hal ka sii kuwanna ah. ah, laba ka sii shanta haga joogta haadi baa u dhisaysaa masaladan laba soxooma soo harin saddex kama soo harin cadow isku dar laba iyo hal ku dar saddex soo maahan waxaan leenahay masalada raddah saddex bay rad u noqonaysaa halkaa ma maraysaa meeshuu ku leeyaha marka nafsiluhaa ilaa mas'alatin waa kuwa mas'aladii isku jirtay markaan ogaanay in baaqi soo haray dadkuna aysan isku nooc ahayn baasha waa la kala guraya zawjka hadba kii joogana maxaa loo dhisayaa masala loo dhisayaa rubiciisaa kor la saaraya aadba intuu wato wixii albaaqina waa loo qoraya zoojka ama sawjada ciddii ka soo hadhayna ayagana mas'alo cusub baa loo dhisayaa xoolo hadda ay ka soo haraanna raddi baa loo samaynaya warkaabaa ku dhacay soo maaha ma fahamte halkaa markay marayso qodobka saddexaad muxuu ku yidhi bismiillah nuqaarinu marka halkaa marayna labadaba ku dhisan tahay nuqaarinu waxaa isku barbardhigaynaa bayna albaaqi baaqigii soo haray oo ka soo haray min mas'alati azawjiya iyo wa bayna maa wasala ilayhi mas'alatu raddi mas'aladii radkahayna meeshaay gaadhay asalka u noqotay labadaasaa laisku fiirinaya adoo u fiirinaya binnisabi alarbaca nisbooyinkii afarta ahaa oo nisbooyinka afarta maxay ahaayeen tamaul tadaakhul tabaayun iyo tawaafuq soomaahayn falaa yahluu imaa laba mid bay noqonaysaa markaa imaa an yanqasima inuu qaybsamo albaaqi baaqigaasi inuu u qaybsamo si toosa ah. calaa hee calaa mas'alati raddi inuu u qaybsamo si toosa ugu qaybsamo aw laa yanqasim ama inuusan u qaybsamin labadaas mid bay noqonaysaa u qaybsamo la geray wain kaana laa yanqasim hadduusan u qaybsamin soomaahan fa huwa isagu imaa an yatawaafaqa wifqi inuu jiro ka dhaxeeya aw yudaakhila ama mudaakhala ay jirto aw yubaayina bismiillah masalada noo dhisantaa soomaa halkaas labadan mas'alo bay ciyaartu ka dhexaysa hadda kan xaggee laga fiirinayaa albaaqi baa laga fiirinaya kan xagee laga fiirinayaa mas'alada radkeedii mas'alada hee ka hadlaya mas'alada hee radkeeda ayaa laga eegayaa halkaasaa laisku fiirinaya waxaa leenaha labadan tiro laba midkood inay isu qaybsamaan iyo in aysan isku qaybsamin waa intaa hadday isu qaybsamaan sida tanoo kale isku qaybi saddex saddex u qaybi saddex loo qaybiye saddex waa intee weeye waa hal soomaan halkaasaa ah waxaa la dhahayaa waxaa la dhahaa jusu asahmi baa la dhahayaa halkaas baa jusu sahmi la dhahayaa waa fahamtay soomaan hadda tan way noo qaybsantay kuwa horena imaan doonaan tan soo noomana qaybsamin waan sii wadayna hal juusahmi haddaan soo helnay masalada waxaan asal looga dhigaynaa rubicii zawjka waxaan leenahay dadkii o dhan soo qor waxaan leenahay almas'ala aljaamica baa qoranaysa mas'ala labadaba isu keenaysa oo isku dheeltiraysa qoranaysa soo tiri dadkii zawjatun haye soo sidaa haye ummun akhawayni lium sooma saa markaad tidhaahdo waxaan leenahay taa muujeedda oo as mas'alihii zawjka uu lahaa mas'aladii zawjiga lahayd soo qaado waxaa ku dhufataa jisu sahmigii soo baxay times waa intee soo afartiisi maahan ayib qof kastana wuxuu qaadanayay zawjka ti ku lahaa xaggan iyo labadan meesha tan ku lahaayeen intaba hal ugu dhufo hal ugu dhufo soojada hal bay qaadat hal hooyadii hal ugu dhufo hal bay qaadat akhweyn loonkii hal ugu dhufo intoodii intee weeye laba ayay qaateen mas'aladaas marka waxaa la yidhahdaa mas'ala jaamica waxay kulmisay he labadii mas'alo oo kala duwanaa ayay kulmisay halkaanwaxaan idhi marka shaqada koowaad stebiska adu ilaali stebis baa la maraya steebka koowaad waxa weeye horta mas'alada rid leedahay in kale soo hubso ma hubsata mar haddaa hubsa waxaa leedahay mas'alada akthar min fariiq oo kala duwan baa ku jira mise waa hal fariiq way kala duwan yihiin soo maahan mar hadday kala duwan yihiin zawjkana mas'alo gaara u sameeya sida keliya uu ku jiro baaqigiina qor inta soo hadheen mas'ale caadiya u samee haddii wax ka soo haraanna isugu daro sihaamtooda mas'ale hee ka dhigo sida tan aan samaynoo kale marka saa kala samayso baaqigaya waxaas ku fiirinaysaa mas'alada radka aslu mas'alaheeda laba mid weeye inuu tustoosa isugu qaybsamo iyo inaysan isu qaybsamin hadday isku qaybsamaan waa tan isu qayba wixii kuu soo baxa jususahmi la yidhaahdaa qaad mas'alo jaamica samayso mas'alo sawjiyada rubuce afarteeda soo qaado wixii juusaami kaaga soo ku wada dhufo markaa mid kasta wixiisa dhufo bannaan bay imaanaysaa maxay imaanaysaa banaan bay soo istaagaysaa waaya mas'alada labaad baa ka sii fudud bal u fiirso adaa tan ila shaqaynaya tan hadda ani keliga hadlayay tan hadda adaa ila shaqaynaya shaqada koowaad oo iisoo yeera horta saddex zawjahaye horta marka u horeysa maxaan hubinaynaa mas'alo inay leedahay hee red inay leedahay in kale saddex zawjo haye hooyo haye akhun lium mas'alada hadda aan dhisayno taxiix uma baahna oo wax kale uma baahna waxaa ku eeganaysaa waa qiyaas kuu eegaya keliya mas'aladu inay leedahay hee red inay leedahay maxaa siinaysaa rubuc hooyadana ulu akhli omkana sudus isku daro labiiton soo maahan labiiton maxaa u ah saddex hooyana afar walaalkanna laba isku dar bobsi soo rad ma jiro albaaqi waxaan leenahay waa hee saddexaa soo hartay xagga maxaa ka fahmne rad baa jira waa fiiranaynaa maxaa dee rad yeelatay labadaansu hal nooc miyaa Inshallah. soo ogaanay masala inay rad leedahay warka waa ilahaysaan soo maahan haye dariiqada igashta ii sheeg marka maxaan samaynaynaa waa hee waa la kala qaadayaa mas'alo zoojku leeyahay iyo mas'alo inta kale hee haye mas'alo zoojku leeyahay soo siidaa zawjaan sooma saddex soomaahan saddex zawjaad maxaa siinaysa ayaga caruurma joogin markaas xagan fiir caruurma joog soomaahan afar usaa hal si albaaqi saddex al mau qaybsami kartaa tasxiixi ma qaybsan somaan saddex ku dhufo afar intee weeye saddex al ku dhufo saddex saddex ku dhufo sagaal waa tasxiixisa soomaan taasaan hadda ba ku xisaabtamana tan waa ka tegaynaa maxaan tasxiix bay ka tagtay haye labada kalena u dhis hooyo iyo akh dhow umma hooyo maxaa siinaysaa ulu kanna siya sudus haye maxaa ku dhisaysaa masaladiisa lix hooya maxaa siinaysaa labo kanna yaa xaal isku dar intan soo horta soo wax kama soo harin maxay u baahatay tani see red loogu samaynayaa maadaama kala noociiyan masalahooda hee hee mise heemtooda hee tirsoo laba hal ku dar saddexdaa maxay u noqonaysaa markaa steeb labaad baan samayna inaan kala qaadnaya steebka saddexaad muxuu noqonayaa maxaan isu fiirinaynaa masalahan masalada radka ay leedahay iyo baaqiga masalada zawjiyada soo maahan maxaan ka fiiranaa inay isu qaybsamaan iyo inaysan markasta waxaa la qaybinayaa baaqiga sagaal saddex mau qaybsantaa ha qaybin beegash waynoo fududaat isu qaybi sagaal loo qaybiyey eh? intee weye hora waa saddex soo maahan saddexaas maxaa gacanla magaceed sahim saddexda qaado saddexaas markaa qaadatid qaacidooyinkan dib ugu laabanaynaa waxaan haynaa hadda inay noo qaybsanto soo haye halkaa markay marayso najcalu waxaan ka dhiganaynaa horsomaanan qaybin asla mas'alati zawjiya mas'alada zawjiyada la yidhaahdo asal mas'alaheedii kee weeye meeday mas'alada zawjiya meeda waatan tan sooma'an asal mas'alaheedu maxaa weeye labiyi waxaan ka dhiganaynaa hee waxaan ka dhiganaynaa buu yidhi waan dhaafnay akhay nuqaarin waan فلا يغني ما ينقسم الباقي على مسألة الرد أو لا ينقسم إن كان لا ينقسم طيب waxaan samaysanaynaa almas'ala aljaamica almas'ala aljaamica halkaas noogu samee dadkii o dhan soo tax horta marka maxaa noo jooga meesha saddex zawjo aye iyo hooyo iyo akh liuman soo maa hagaag saddexdii xagaa ka soo baxday waxaan leenahay soojaanku waxay qaateen saddexdooda soo maahan xabaayiga khaldan baa u jaani waa saddex alumna waa lix sawjaanka horta intiisa u soo qoro saddexda ahayd halkan u keen masaladiisu ka soo qaadanaya labadan qof wifqigii jususahmiga oo noo soo baxay waxaan ka wadaa jususahmigii noo soo baxo saddexda ahaa ugu dhufo mid kasta wuxuu watay saddex laba ugu dhufo hooyada lix saddex hal ugu dhufo akhluumka saddex isku dara intaas bar dagiso ma tahay haa ah, ay dhantaa marka marka markii ay muwaafaqo tahay markii ay kala weyn tahay oo caada isugu qaybsamayso zawjka wixii caada u soo qaado oo halkan u dhig waa garata soomaa kadibna dadkii masalada radiga ahayd yan xaggaa waxaa ka fahamtaa zoojka xoolaha radiga waxba laga siin mayo waa fahamta soomaan isaga caadigiisa wuxuu xoolihii asalkaha ku lahaa caadi ugu soo qaad xoolihan labiiyo tobanka oo caadiga muxuu ku lahaa <laughs> aad ugu soo qaad dadka radka la siinayo wax lagu celinaya waa asaga wixii ka soo hara waa fahamti soomaan marka mas'aladii radka ahayd iyo baaqigii markaan isu qaybinay saddex baa soo baxday saddexdaas waxaa ugu dhufataa si xoolihii zaa'idkaah aan ugu celinno dadkii zawja ka soo haray mid kasta wixiisa ugu dhufo saddex laba ugu dhufo waa lix saddex hal ugu dhufo waa saddex insha allah muraajacey taas waa markii ay qaybsamayaan waa marka ay qaybsamayaan wey ah, dhaladii baan saarana dhaladii meesha ugu saraysa aanu saaran iska eg waxaan fiirinaynaa marka aysan caada isugu qaybsamayaan ama muwaafaqa tahay ama mudaakhalo noqonayso bismilla afar awja isoo arbaca zawjaad halkan aan ku qoranaynaa afar o haye saddex jadaad ilaa wada haye iyo ii sheegdee sideed gabdhood soo maa shaqada koowaad maxay tahay waxaan eegaynaa in rad jiro umusii sudusii hee uluaan si soomaan aaaanafar kudhis ruuc umun baa ku jiree saddex c afar c labiyo toban lixiyo toban soomaa lixiyo toban ulu maxaa u ah? sideed laba ulu maxay noqonayaan lixiyo toban isku dar intaa hal baa soo hadha soomaan baaqi baa jira hal ah baaqiga halkaa rad bay noqota masalada soomaan oojka miyawjaad ma waa laga siinayaa maya halkaa markay marayso soo kama jabna baabkan xakan kaga shaqayn mayno maxaa dhacay halkan waxaan ku ogaanana keliya masaladuina hee inay rad leedahay soo maahan masaladuna leedahay ogaan kala gur marka maxaa u kala guraysaa mas'alo soojaadku leeyihiin iyo masale inta ka soo dhima ka haray leedahay afar soojo mas'alo u samee u samee masalo bobsiyaade maxaa siinaysaa carruur baa joogtay ideesi halsi maxaan soo haaray albaaqi hee albaaqi ayib halkaasaan ka ansixinaynaa marka afar hal miya qaadan karaan maxaa la samaynayaa afar sidee ku dhufan intee weye iska eg soddon iyo afar hal ku dhufo afar toddobo ku dhufo labaatan iyo sideed somaana ansixin xegeeg masaladii kale aan dhisna hadana saddex jadaad saddex jadaad iyo siddeed banaan soomaa haye maxaa siinaysaa kuwana haye siida lixusaa hal sii haye afar waxma ka soo hareen yah baaqi baa jir soomaahan maxaan samaynaa saa raddiga oga saarno meesha afar hal ku dar shan baa u saaraysa xagga dhag iyaduna xaggaas tilaabo labaad baa hadda inaan kala qaadnay soo waxaan isku fiirinaynaa hadda waxaan isku eegaynaa hadda markaa allahuma salli calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin zawja iyo um iyo halkaa marka baashu noo marayso wax jabniina meeshan ma ku jiraan yaa maxaa jaban saddex iyo hal waa ka jaban tahay soo qabo siddeed ma ka jaban tahay maxaa afar lama qaybsan karo soo maahan maxaa raadinaysaa laakiinse wifqiga ka raadinaysa inaa isu qaybsami karaan afar u qaybi hal afar u qaybi labo labadaas soo qaado laba saddex maxaa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya tabaadin soo maahan maxaa samaynaysaa isku dhufo intee weeye lixdaas magaceed juusahmi waxa weeye taxiixa weli maanaan gaarin tiiradka lix qaado maxaa ku dhufanaysaa intee weeye soddon lix hal ku dhufo lix afar ku dhufo ayaa cadam u qibsan karaan hadda yaa halkaa markay marayso waan tasxiixsannay maxaan isku eegaynaa maxaan isku eegaynaa baaqigii labatooniaydka ahaa iyo meesha masaladu ku ansaxday oo ah baaqigu mau qaybsami karaa xaggaa maxaa ku baxay inay qaybsami karto waan ka suurtagna waxaa marana hadda qaybsami weydaya waayahay iyo wax ka dhexeeya ma jiraan tiro ka dhexayn karta ma jirtaa loo qaybin karo yaa maxaa ka dhexayn kara wax kaloo ma ka dhexayn karaan waxaan laba ahayn yah ma hubtaan laba u qaybiya laba u qaybi kana laba u qaybi yaah afarsoomaan kan waxaa leenaha waa wifqigii baaqiga kanna waxaa leenaha waa wifqigii aslu mas'alaha radka wifqigiisi weye kalahay baash halkaa markay baashu marayso qaacidii muwaafaqada u laabo waxaa lagu yidhi nakhruju wifqa masalati raj wa wifqa masalati zawjiya intaaso dhan waan soo qabannay xaggee bay ka bilaabata labada wifqi baanu hee soo saaraynaa somaan soo saarana hadda wifqigii baaqiga waa afartobanwifqigii radkunu intee weeye shan soo saarta intaa markaa marayso waxaan samaynaynaa almas'ala aljaamica almas'ala aljaamica iskadha aljaamica masaladii koobaysa hayhay keenaynaa masalada koobaysa waatan nadribu waxaanu ku dhufanaynaa wifqa mas'alati raddi eg mas'alada radkaa tee weeye waa tan muxuu ahaa kam an tobanka waxaan ku dhufanaynaa hee fii asli mas'alati zawjiya masalada zawjiyadaad meeda asalkeedaan ku dhufaynaa mee sooma ahayn waad ku dhufataa boobsi haye sidaa dee afar boqol iyo waxaan leenahay mas'aladu jaamicada waxay ka ansaxaysaa afar boqol iyo hee dadkii soo tax marka maxay ahaayeen iisoo yeedhi afar sooji sooma ahayn haye hooye saddex ayeeyo xeye iyo sideed banaat miya masaladu intaasi ka ansaxda see ku keentay jaamicadaas radkiiga wifqigiisa maxaan ku dhufanayaa yah maxaan ku dhufanayaa asil masalihii masalada zawjiyada soo waan ku dhufan waxaa soo baxay afar iyo sideean labo haddaba man lahu sihaamun qofkii sihaam ku min masalati zawjiya masaladan qofkii sihaam ku waa qofkeedde waa zawjaadka keliya waxaa samaynaysaa ayaga markaa jaamacada u keenaysid yaah fainahu yaahudaha madruubatan fii wifqi masalati rad masalada radka la yidhaahdo wifqigeeda baad ugu dhufanaysaa wuxuu haystay muxuu haystay afar buu haystay sooma toban dhuuf afarta intee soo baxaysaa intee weye lix iyo eber sooma lixdan buu lixdan xagee keenta yaa shan tobankii radka ahaa wifqigiisa waxaan ku dhufannay xooluhuu haystay oo masalada ka lahaa warkaa waa ku dhacay soo maahan isagoo noqotay lixdan waa wixii mas'ala sawjiya ku jiray wixii masaa'irada ku jiray maxaa la samaynayaa bal isku day yah waat man lahu sihaamun min mas'alati rad fainahu yaahudaha madruubatan fii wifqi اlbaaqi min mas'alati zawjiya masala sawjidiisu tan ma ahayn baaqigiisu tuminaceed ma ahayn wifqigiisu muxuu ahaa afari ayagana ugu dhufanaysaa waxay lahaayeen waa isu dabamarinaysaa haye jad maxay lahayd iishaag la jirta maxay ku le maxay ku lahayd lix bay ku lahayd soomaahan maxaa ku dhufanaysaa lixda afariyo toban lix afartan inta wey iyo afar haye bannaadku maxay lahaayeen labaatan iyo hee maxaa ku dhufanaysaa afariyo toban intee weeye intee weeye saddex boqol soddon iyo intaas ku dar aad ma keenaysaa yaa soo keeni mayso waa inoo saxantaa masalada see u keenta mar hadday wifqi tahay wixii zawjaadka iyo masaladu ka yimaaday wifqigii masalada radda kudhufanaysaa wixii masalada radda ka yimaada wifqiga ku dhufanaysaa wifqigii masalada zawjiyada ugu dhufanaysaa baaqigeedii waa fahamta soomaan afar zawjaad lixdan ma qaadan karaan lixdan ma qaadan karaan ya way qaadan karaan saddex zawjaadna ma qaadan karaan sideetan iyo afar ya ma qaadan karaan sideed gabdhoodna saddex soddon iyo lix ma qaadan karaan ma yarayn karnaa masalada marka waa inaa mar four eighty way badan tahay ma la yarayn karaa ya afar boqol iyo siddeetan ma laba u qayb intee weye bobsi laba boqol iyo laba u qaybi soddon afar ma qaadan karaan ontimagelayaa markaas waa ka daynaynaa yah iigu qayba igu qaybi iibow siiye sideed soomaa xagaag bal aan siddeetan iyo afar ayay lixdan waxay ugu qaybisaa sideed boontiya geliyaan malaynaya sooma mar hadday boontiya geliyaan sideeda inoogu daaya marka laakiin se isku day waxaa dhici karta in eh. saddex ma loo qaybin karaa bar saddex wada qaybiya yah soona wada qaybin karo marka wixii soo baxa dadkan inu qaybsami karaan baa la rabaa yaa addexlixdanu qaybi ma qaadan kara afar qof asaddex qaybiya yah labaaiin sideed saddex ma qaadan karaan saddex qof ma qaadan karaan sideed say qaadan karaan saddex qolaatin sideed yah wantiga gelaya soo maaha gadaaya marka halkaasaa ugu yar afar waxa ka yar ma jirto marka mar hadi wii hadii la qaybin lahaa waxa yar loo qaybin karsoo tuumaan yah tuuba hadday boonta keenayso qaybin kale ma harin waan ka tegaynaa marka laakiinse meesha ugu muhiimsan waxa weye mas'aladii tuwaneaydka ahayd iyo soddonkii wifqi baa yimi wifqiga sida loo xaliya waa inaad fahamtaa labada wifqi ka soo saar kadibna wixii mas'alada rad ka yimaaday waxaa ugu dhufataa afaritobangu dhufo wixii masalada rad ka yimaada afar tobanka ugu dhufo oo wifqiga ah wixii masalada sawjiye ka yimaadeena shan tobanka oo masalaha wifqigiisa ugu dhufo waxaan gelnaa xabad tabaayun waaya